bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina maxamed bni cabdillaah khaatm اlambiyaaءi wاlmursaliin wعalى aalihi وaصxaabihi waslama tasliima kasiira ama bacd allahuma anfacna bima calamtana wcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu maraynay wufuudii iyo siduu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uqaabilayey dadka waala inaga kaxeeya qoladiina albaabka joogta isdhaafiya xaggaa isigeedi miyaa ka baqanaysa wufuuddii wafdiga aynu maraynay waxau ahaa muluku ximyar kitaabu muluki ximyar ximyar waa qabaa'ilka carbeed bay ahaayeen waxaa luqad gaarana way lahaayeen culamaau naxwa ayaa had iyo jeer ka sheekeeya oo waa qolada la yidhaahdo waxay u bedeli jireen laamka miim laamka ayay miim u bedeli jireen laysa min imbirimtiya min fim safar bay fuqahaayeen culamaau naxwa sheegaan inuu nebigu kelmad noocaasa ku dhawaaqay laysa min albiri asiyaamu fi safar waa dhowr ereyoo allahaabay ahayd dabeedna isaguna wuxuu ihi laysa min imdirin siyaamin sin safar oo markaa ashii oo dhan miim loo bedelay inkastoo culamada xadiidkana qaarkood ay ka murmaan oo ay yidhaahdaan sidaa uma odhanin oo ma sugna xagga marka laga sanad ahaan haddana kutubta naxwada waad ku arkaysa marka qabaa'ilkan qaarkoodba dhinac bay yaaleen waxay soo badnaayeen jasiiradda carabta inta loo yaqaano waa sacuudiga iyo yamanta iyo ilaa shaam qaybaheeda soke intaa jasiiradda carabta loo yaqaano ayaa ay ahayd wufuudani muluku ximyar markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jawaabay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin rasuuli illaah muxamedkii rasuul ilaahay buu ka socdaa ilahay uu soo diray ila alxaaris ibn cabdikulaal wa ilaa nucaym ibni cabdikulaal wa ila nucmaan saddexdaa ninoo madaxda ximyara buu ku socdaa qoraalkani qayni bi rucayn wa macaafir wa hamdaan meesha rucayn la idhaa bi rucayn la idhaa iyo macaafir meesha la idhaa iyo hamdaan qabaailka iyo dadka halkaa dega ayay qayl u ahaayeen saddexda ninee waraaqda ku socotaa waa qayl qaylna waxaa la yidhaahdaa boqorada gobolada macnaa waa almeliku sakiir boqorka yarbaa qayl la idhaha qayl soomaalidu dameerka yar bay u yaqaanaa qayl ha <laughs> soosaamahena wen markaas carabigana wuxuu kuleeyahay hum almuluku aladiina duna almaliki alakbar boqorka weyn kuwa ka yaryar marka kuwanaan waraaqda u diraya waxa weeyaa buu ihi waa qayl birucayn macaafir hamdaan qabaa'ilka iyo deegaamada dadkii madaxda yaryar u ahaa ama bacdu fainii axmed llaha ilaykum ilahay baan mahadinaya aladi laa ilaaha illaa huwa ilaaha xaq lagu caabuda aanu jirin isaga mooyaane ama bacd mar kale fainahu qad waqaca binaa rasuulukum ninka soo dirteen wuu nagu soo duldhacay waqaca binaa wuu nala kulmay rasuulukum ninkaa noo soo dirteen mukfalanaa markii aanu ka soo noqonnay qufuulku waa soo noqoshada min ardi ruum markii aanu ka soo noqonnay ruum iyo xaggaa tabuuk weeyi waa reer yurub xaggooda kolkaanu ka soo noqonnay ayuu ninkii aad soo dirteen nala noo yimi nabigaa nimankii war siinaya falaqaynaahu bilmadiina madiinaanu ninkii aa soo dirteen kula kulannay ee rasuulkiina ah faballaqa maa arsaltum bihi wixii aa ku soo dirteen ninkaasi wuuna soo gaadhsiiyey wa khabara maa qibalakum wixii dhinaciinna ana wuu nooga warramay qablu iyo qibal baa kala jire qibalku waa jihada marka wixii dhinaciinaa arrin jirayna wuu nooga warramay waanba'naa biislaamikum wa qatlikum lmushrikiin wuxuu nooga warramay in islaamteen cadowgii mushrikiinta ahaana iska dhiciseenoo la dagaalanteen wa anna allaha qad hadaakum bihudaah inuu ilaahay hanuunkiisa idinku hanuuniyeyna waa noo warramay waa bushaaro wa anna allaha qad hadaakum bihudaahu ila ilaahay baa hanuun kale dadku kuma hanuunaan haddaan hidaayo ilaahay jirin ahlu jannu saasay xusayaan markay mahadiyaan nicmada ilahay alxamdu lilahi aladii hadana lihada wama kunna linahtadiya lawlaa an hadana allah haddaanu ilaahay nagu hanuunin lahayntan xoog iyo awood ma ahe waa arrin leah in aslaxtum warnimaya haddaa arrinkiina tiirisaan oo wanaajisaan wa aطactum allaha warasuulah ilaahayo rasuulkiisana ka tala qaadataan wa aqamtum الsalaata wa aataytum الzakaa salaadana oogtaan oo sekadana bixisaan wa acdaytum bixisaan oo quudhaan min alkhanaa'im qaniimooyinka cadowga ka heshaan khumus allaahi wa sahma annabiy ilaahay khumuskiisa qaybta ilahay qaniimadaa ku leeya o ilahay ma qaatee macnaha masaalixda muslimiintu baa la gelina iyo wa sahma annabiy nebiga qaybtiisa a meel iska dhigtaan iyo wa safiyahu waxyaabaha ah, safiyu lmagna waa qayb madaxdu ay xaq u leedahayoo in qaniimada laga in laga dooro meeshii la doonaya hala dhige qaniimada iskuba duuban buu xaq wuxuu u leeyahay nebigu ama madaxda muslimiintu inay wax ka xulaan oo idhahdaan waxaa ciddaasaynu siinayna ciddaasaynu siinayna wixii soo haray noo qaybiya wax badanna ficlan ma noqotoba ah. safigu waa kaa ah. safigu waa shayga saafiga ama xulka ama laga doorto waxyaabaha qaarkood marka nebiga sahmigiisa iyo safigiisa haddaa meel iska dhigtaan wamaa kutiba cala almu'miniin mu'miniinta sekadii lagu waajibiyey oo min asadaqati sadaqada mu'miniinta lagu waajibiyeyna haddii aad bixisaan intaasoo dhan markaa waa kala nabadgelaynaa wey amaa bacdu waa mar saddexaad macnaha waajibaadka idin yaallaa waa kuwaa wey an hadaakum allaahu ana allaha qad hadaakum bihudaah wa an aslaxakum ama wain aslaxtum waxaa laga dhigi karaa markaa ay ku wanaagsantahay shardi haddaa intaasoo arrimood yeeshaan ilaahay hanuunkiisii waa qaadateen sakadii bixisaan jihaadkii gashaan qaniimadii sideedii u kala habaysaan fa inna muxammadan annabiya nebigii muxamed ahaa arsala ilaa surcata diyazin wuxuu u diray ninka magacaa la idhaahdo amaba qabiilada dheh aslama wa aamana binabiyi walam yarahu qoraalkan nebigu sameeyey halkaasuu u diray wuxuu leeyahy idaa ataakum rusulii markay idin yimaadaan rusushayda fa uusiikum bihi khayran bihim khayran war waxaan idiin dardaarmayaa khayr rusushaa macnaha ergada aan soo diray iyo afhayeenkayga iyo ummaddaa iga wakiilka ah wanaajiya iyagua waayo kuu nebigu diray mucaadi ibnu jabal cabdullaahi ibnu zayd malik ibnu cubaada cuqbat bnu namira malik ibnu mura intaasoo qof wey iyo waa asxaabu cidda la socoto shakhsiyaadkaasaan qoraalka ku soo qoray iyagaa iga wakiila iyagaa ammaanadii soo qaadaya rusushii rasuulka ilaahayna ah asxaabtii markaa eh, qoraalkan buu udhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam qoraalka muxtawihiisu iyo waxyaabaha uu koobsanaya kuwanaa ka mid a wuxuu nebigu leeyahy wa an ajmicuu waxa ururisaan maa cindakum min asadaqa sekada haysaan isu geeya waljizyata cashuurtana ka qaada min mukhaalifikum kuwa diinta idinku khilaafay min mukhaalifiikum kuwa diinta idinku khilaafayna de heshiisku wuxuu noqonayaa in la daayo oo muwaadinka labaad ay noqdaan oo ximaayo lagu sameeyo la ilaaliyo cashuur laga qaado oo dadkii muslimka ahaa kol hadday sakadii bixinayaan ay maalgelin wadaan dee kuwana maalgelinta waa inay qayb ka noqdaan ilaa manaaficdii wax ku leeyihin muslimku uu qabey marka waa in jisyadiina laga qaadaa cadaaladii islaamkaunbay ka mid tahay inta kane islaamayo laftiis waa inaan la maalgelinin isagoo waxba bixinayn waa inuu cashuur bixiyaa gaalka muslimkiina seke bixiyaa waxalla wuxuu xoolahaystay boqolkiiba labiyo bar ayuu bixinaya kanina intaa in ka yaroo madax madaxiisa laga qaadayo dadka qaarkoodna ibaa laga qaadaa ee cashuurta wa abliquuha rusuli rusushayda soo gaarsiiya wixii aa isu geysaan wa ina amiirahum mucaadu bnu jabal raggan aan idiin soo diray asxaabiga ayaa ka madaxa mucaad la idhaah inta badan dadkana reer ximyarna yaman iyo eryanay ahay falaa yanqalibanna ila raadiya yuu idinka soo noqonin isagoo raalliya mooyaane falaa yanqalibanna ilaa raadiya asxaabigaas isagoo raalliya ha soo noqdo ha ka cadhaysinina ha xumaynina ha diidina ama bacd faina muxammadan yashhadu an laa ilaha ila allah wa annahu cabduhu wa warasuuluh waxaa kaloo nebi maxamed idiin sheegayaa idiin qirayaa ilaahay inuu keligii yahay wax lala caabuda aanay jirin nebiguna addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii uu yahay taasoo muujinaysa wa ana awalu lmuslimiin qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wa bidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin awalu lmuslimiin weeye nebigu isagaa shahaadada ugu horeynaya isagaa isrumaynta dadka i rumeeyo qura ma laha laakiin isagaa ka bilaabaya inuu isrumeeyo marka saasaan idin sheegayaa bui waayahay uma ina maalika bna mura arahaawi ninkaasi oo madaxda meeshaasi ka midihi ah, qad xadaanii wuxuu ii waramay annaka aslamta min awali ximya ninkaas oo qolyihii ii yimidihi maalik bnu mura la idhaahdaa wuxuu ii sheegay haddii aad madaxii weynaayo ximyar tahay in raggii ugu horeeye islaamay aada noqotay wa qatalta almushrikiin gaaladana aada la dagaalantay waa qolyuhu waraaqaha u dirayo mid ku mid kamida buu si gaara ula sii hadlayaa nebigu oo kii weyne ahaa fa abshir bikhayrin adigaagaa islaamay khayr ku bushaarayso wa aamuruka biximyarin khayran qabiilada reer ximyar la idhaahdana waxaan ku farayaa inaad khayr iyo wanaag ku wado kol hadaad madax utoo islaamka walaa takuunuu khiyaamadana iska ilaaliya dad iyo kol haddaa islaamteen diinta islaamkii ammaanadaa wada socda iimaan la-aantiiyo khiyaamaduna way wada socdaan iimaan qaadato aaba ammaano ogaada walaa tukhaadilu khudlaankana iska ilaaliya khudlaanku waxa weeye guuldarada macnaha qaarba qaarka kale yay garabkooda ka bixina isgarabsada walaa yakdulhu wey xaqu lmuslim cala lmuslim wuxuu ahaa laa yaslimuhu walaa yakdulu yuu cadowna u dhiibin garabkiisana ka bixina ha u hiiliyo fa ina rasuula allahi rasuulka ilaahay oo ninka waraaqda idiin soo diraya ahay huwa mawlaa qaniyikum wa faqiirikum wuxuu mawla iyo gacal u yahay nebi maxamed ka qaniga ah iyo ka faqiirka ah mawla labadaba isaga ayaa xigto ah annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim buu ilaahay nebigu muminiinta isagunbaa naftooda ka xiga ilaa waxaa la isugu deeqay gacan lagu yahay maalo qura maaha waar kiina qaniga iyo kiina faqiirkaaba waxaanu ahay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xigtu waina asadaqata laa taxilu limuxammadin walaa liahli bayti waxaan idiin sheegayaa sakadu laydinka soo qaadaya xalaalu ma aha nebi moxamed iyo ahalkiisa toola xoolahaa laydinka soo ururinaya ha u qaadanina in anugu aan meelaynayo ayuu nebigu leeyahy ummadda marka u horaysaba balaaq iyo warcad buu siinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrinkooduna caddaado in wax cad la ysku ogaado qofkan mas-uulka ahi waxa uu xaqu leeyahay inay cayinaadaan inaanu xor u noqon karin wuxuu doonaba cidda xorta ahee wuxuu doonaba xor ahay waa ilaahay subxaana watacaala laakiin addoonku waa xadidan yahy addoonnimadaaba waxay sheegaysaa waxna inay uxalaal yihin waxna ka xaraam yihin inamaa hiya zakaatun war waxaa laydinka qaadayaa waa zako yusakaa biha lagu xoojinayo calaa fuqaraai lmuslimiina wabni sabiil dadka fuqarada muslimiinta iyo had iyo jeer ibnu sabiilka musaafirka kuwaasunbaa lagu xoojinayaa tamara ay u tahay waina maalikan qad ballaqa alkhabara ninkii maaliga xaggaaga ka socday maalik ibnu murata rahaawi warka waa isoo gaadhsiiyey waxafida alghayba wixii si lahaana waa hayay qaybku mararka qaarkood baa asraarta noqdaaya aamurukum bihi khayran khayr baan idiin farayaa markuu idinsoo gaadhsiiye jawaabta wasalaamu calaykum waraxmat llaahi wabarakaatu waraaqdii nabigu saas alayhi salaatu wasalaam islaamtaana waa kusoo gebagabeeyey bisinkana wuu ku bilaabay cidda uu ka socotay cidda waraaqdu ka socotayna xagga horeu ku qoray iyo cidday ku socotay labadaba leanna tashawuq baa jira qoraalka had iyo jeer marka uu qofku furo waxa ugu horeeya ee uu xiisaynaya waxa weeyey ku socotaa yayse ka socotaa labadaasa ihtimaam iyo tashawuq uu aada ugu hanqaltaagaya qof marka labadiiba baarigaraafka hore ama faqrada u inuu ka helo aad bay muhiim u tahay oo aanu ka libdhinba waa dariiqada markaa fiican weeye xagga muraasalada iyo qoraalka saasuu nebigu bisinka ugu bilaabay salaamna ugu soo khatimay calayhi salaatu wasalaam mushkilad badan ma laha haddii qoraalku qaybo u qaybsan yahay iyo faqaraat in amaa bacdu ay soo noqnoqoto sidaad u arkayso waayo waa mawaadiic kala duwan dhinacan markuu ka hadlo ee uu barnaamij kale gudbayo amaa bacdu buu isticmaalaya taasina waa wax waarid oo soo arooray inaanay amaa bacdudu meel qura un ku egaan wufuudu hamdaan wa qabaailkaas qabaailkaasunbay ka mid ahaan iyaguna carbeed oo wufuud soo dirtay wa minhaa wufuudda nabiga u imanaysa sanadahan u dambeeya waxaa ka mid ahaa wafdu hamdaan wa fiihim malik ibnu namar namar ninkaasa isaguna ku jiray magacaa la yidhaahdo wa kaana shaaciran majiidan nin fariidahoo gabayaaya buu ahaa ammaan leh falaqow rasuula allah nebigay la kulmeen marjicahu min tabuuk markuu ka soo laabtay dagaalkii tabuuk sanadii sagaalaad oo wufuudan isku dhex wada waa sanadii sagaalaad iyo tobnaad bay u badan yihi calayhim muqaacaatun min alxibraati alyamaniya waalcamaa'im alcadaniya calayhim waxay dusha ku siteen wafdigan carbeed ee koonfurta ka yimi muqaacaat dhar dhar dawaarsan oo min alxibraat alyamaniya dharka dunta ee yaman lagu sameeyo markay maradu isku taallana shiit weyn ay tahayna dee waa ridaa markay laakiin sideennan oo kale u googo-an tahaye ay u falkisan tahay waa muqaacaat marka shay ay soo dhar ay soo labiseen oo xibraduna waa waa shaygaa dunta ahune ah, ayay markaas gashanaayeen yamanta lagu sameeyey iyo cumaamado cadaniya cumaamado cadan laga keenay iyo dharkii duntaa yaman lagu sameeyo dawaarsan ayay la bisnaayeen muuqaalkoodiibuu sii bixinaya niman ay ahaayeen iyagoo halkaa ka fahmaysa xadaarad qadiima inay mar laiba iska lahaayeen yamantu ay iska gaagaabnaadeen oo iska qayileeneen laakiin waa dad iska shaqaysanaya haddana sideenan dabcu ruufiinahoo kharashun la soo yeelan mani ee waa kuwaasoo iyagoo taksiisan bay ayay buurta dhakadeeda biyihii gaadhsiinayaanay ka beerayaan way ku shaqeeyaan iyagu waa ku marqaamaynaabay odhanayaan bahalka markaasay dabeedna ordayaan rag iyo dumarba inkastoo dee balwad lagu ibtileeyay tahay haddana waxaa kasii liita ka isagu daliigaya une cunaya unan dhaqaaqayn een dirganayn marka nimankan weligood warshadahaasay lahay ilaa berigaasaa dawaarkii iyo mashiinkii wax samaynaya iyo dharka ugu quruxda badana nabiga loo keeni jira dunta ahaa ee cagaarka ahaa laga keeni jiray marka waataynu kusoo marayna kafantii nabiga kaanat suxuuliya dhar qurux badanoo dunahoo yaman laga keenay inay ahayn calaamta ninkan gabayaaga ah ayaa ka mid ahaa waqad anshada malikun lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkani gabay buu nabiga u tiriyay xalaftu birabbi araaqisaati ilaa mina sawaadira birukbaani min hadbi qardadi biana rasuula allahi fiina musadaqu rasuulu ataa min cindi di lcarshi muhtadi famaa xamalat min naaqatin fawqa raxliha ashadda calaa acdaa'ihi min muxammadi sawaagaas tirinaya nebigu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam tilmaamayaana inuu ku qancay isaga iyo diintiisa iyo waxqabadkiisa waxaa soo jiitay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisa iyo awooddiisa ayuu ku qanciyey taasuu markaa gabayga ka tirinaya waxau uhi xalaft waxaan ku dhaartay birabbi raaqisaat raaqisaatku alibil wey raqsiga markiisora jaaska laydha raaqisaadkuna waa dumarka jaas laakiin geelu had iyo jeer marka uu si adag u soconayo sinaha dambuu meermeeriyaa sida qofka jaartay oo kale marka kelmaday carabta ugu yeedhayeen ba ahayd ilaan taniba dabadun bay meermeerisee sidanaashu markay tallaabsanaysa ay maaragtay marka ila raakisaad rabbi raakisaad geela u soconaya ilaa mina ee lagu soo xajeeye loo baahan yahay ee gaadiidka dadka waba ilaahaasaan ku dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa waa ilaahay ilaaha nicmadaa dadka siiyey sawaadira birukbaan iyagoo geelani sawaadirtu waxa weeyaan rawaajic iyagoo geelani la soo noqonaya kolka hore way sii socdaan rawaajic birukbaan ciddii fuushanayd bay haddana la soo noqonaya min habdi qardadi meelo tuura iyo taagaga tuurar iyo taagag iyo godad ayay kala sii dhacayaane kala soo dhacayaan habdi qardad qardadku waa martafaca min alard dhulka meelaha taagan baa qardada khadbiguna waa godadka meel godan iyo meel taaganba iyadoo geel uu kasii dhacayu kasoo dhacayu la soo noqdaa waxaan ku dhaartay bianna rasuula allahi fiina rasuulkana dhex joogaa musaddaq waa mid la rumaysanayo waaya oo cid beenin karta aanay jirin rasuulun ataa min cindi dilcarsh ilaaha carshiga iska leh ayuu xaggiisa ka yimi rasuulkani muhtadin waa rasuul hanuunsan dadkana hanuuninaya famaa xamalat min naaqatin haligmay qaadin fawqa raxliha kooraheeda dusheeda halina kumay qaadin ashadda mid ka daran calaa acdaa'ihi cadowgiisa kaga daran min muxammadin muxamed neef geeli kooraha kuma qaadin nin cadowga kaga adadag nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ku ammaanaya oo asalkeedaba cadowgood iska celisa waa ammaan cadowgood iska celin kari weydaad u khushuucdaana waa nacasnimo iyo dulli baa loo yaqaanaa oo otaad caalamislaami maqlayso dowladahoodii oo dhan baa shiray labaatan dowladood oo kamid oo muslimiinta ayaa shirayoo waxay odhan kari waayeen inta ay reer yurub markii ay shireen yidhaahdeen rubuceed bay odhan kari waayeen eyrub intay shireen bay idhahdeen ha lagu daldalo weli may gaadhin beena waktigii laga joojinayey lebnaan iyo xisbullahi waktigii madaafiicda iyo garmaylada iyo qumbuleedaha laga joojin jiray waa weli laba saddex toddobaad kadib baynu eegi bay idhahdeen intay shireen mas-uuliyadda waxa iskale xisbullahi wax alla waxay qumbula rido israaiil kuwani wax alla waxay yidhaahdeenba ma jiro way shireen waxaanay ku shireen inaan waxba la gaadhin marka waxa weeyaan dulliga runtii cadowga qofku isu duleeyo isagana ma nabadgelinayso sharafna uma ah kuwii jaarka ahaa iyo kuwii carab u xoog badnaa iyo kuwii u dhaqaalaha badnaa ayaa mid waliba wuxuu miciinsaday si aan isaga wax ugu soo baydhin ama kuwa waaweyne aanay xaggiisa usoo egin inuu shibtiisa galo laakiin dee ma lagu daynayaabaa isweydiin leh marka kuwan laga soo takhalluso ka ku xigaana waa isaga waaye marka nebiga wuxuu ku ammaanay neef xoola ahay ma qaadin buu ihi cadowgiisa nin iska celin badan isaga cid ka mudakarsan maan arag ashadda calaa acdaa'i min maxamed maxamedu rasuulu waladiina macahu ashidaau cala lkufaari ruxamaau bayna fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almuminiina acizatin cala alkaafiriin acizatin cala alkaafiriin waa saas wey cadowgu inuu qofku waajihi karo waqad amarahu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu madax uga dhigay calaa man aslama min qawmi qoladiisa intii islaamtay ayuu yidhi madax baad soo madax maad ahayn soo islaamkii maad qaadan halkaagii ka sii wad annagu madaxnimadaada maanaan doonayna diinun baanu doonayna iyo inaad hanuunto waqad qaala arasuulu fii xaqi hamdaan qabiiladaa hamdaan markuu nebigu ka warramayo waxau yihi nicma alxayu hamdaan qabiilo waxaa ugu fiican reer handaan maa asracahaa ila annasr aad bay ugu degdegtay hiilnimaad ay u hiiliso rabbi iyo rasuul iyo muslimiinta maa asracahaa ila annasr aad bay ugu degdegtay wey inay hiiliso wa asbarahaa cala aljuhd aad bay ugu sabirtay dhibaato wa fiihim abdaalun wa fiihim awtaad waxaa ku sugan qaar abdaalahoo khayr badan oo isbedela iyo awtaad dad mas-uuliyiin ahoo mudakar ah macnaha dad xagga khayrka isu bedelaya oo mudakar aho kuwa hore kolka ay tagaan iyaguna kacaya ayaa jiro oo ma aha dad waxa wanaag cidda fiican ay ka dhammaanayso nindoorka iyo halyeygu kuwan uu isbedelaya wa fiihim tajiib wufuudu tajiib tujiib iyo tajiib labadaba waa la yidhi qolada reer tajiib iyaguna wufuuddoodii ayaa halkan la sheegi doonaa wa minhaa wufuudda nabiga u imanaya waxaa ka mid ah wafdu tajiib waa qabiilatu min kanda qoladaa aynu hore usoo barnay bay ka mid ahaayeen wafada calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama halaaata cashara rajula minhum saddex iyo toban nin oo iyaga ka mid ah ayaa nebiga wafdi ugu yimi wa macahum nimankani waxay wadaan dadku kala gob kala gobsane sadaqaatu amwaalihim allatii farada allahu calayhim xoo sakadu ilaahay ku faral yeelay ayay xoolahooda ka soo kaxeeyeen geeleenna maxaa lagu leeyay inta adhiga intaas looda intaa way soo wada cayimeen iyagaa isa soo xukumay cidba looma tirin way soo saareen xooliyaa sunsumayay nabiga u keeneen fasura bihim waa ku farxay calayhi salaatu wasalaam nebigu aad buu ugu farxay fasura bihim alayhi salaatu fasura bihim annabiyu bay ka dhigantay annabiyu waxaa ka wakiila calayhi salaatu wasalaam salligaad ka garanaysaa in ereygu ku jira meeshoo naaibulfaacilku rasuulka yihi fasura bihim annabiyu calayhi asalaatu wassalaam nebigu aad buu ugu farxay nimankan oo islaamnimadiina qaatay arkaanu islaamkiina oogay oo xoolihii wada kolku arkay waakrama matwaahum waxa uu hagaajiyey sooryadoodii iyo halkii ay fadhiisanayeen almatwa waa meesha loo diyaariyo cidda la ixtiraamayo akrimii matwaahu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada waay waa suuratu yuusuf wey nebi yuusuf markii soo degay ayuu leeyahy bal ininkan arinkiisa fiiriyo ninkani cajaaib buu leeyahay inuu ina anfaco ama aynu ka dhigano almatwa wa qaaluu waxay dhahda yaa rasuul allah inaa suqnaa ilayk waxaanu kuu soo kaxayna suqnaa saaqa yasuuqu suqnaa waa sunsubidda iyo soo duubidda xoolaha xaqa allahi fii amwaalina xoolihii ilaahay xaqa uu ku lahaa xaqii ilaahay uu xoolaha iyaga ku lahaa ila waa xaqulihi Ah, kuwa soomaalida waa xaqulihii xoolaha xaqulihii miyaa laga bixiyey xaqulihii waxa sidaa loo galay waa xaqullahigii un war waxa sidaa loo galay mawowbaabu xaqulihii haddaad maqasho waxa wey ha garan waayena waa xaqullaahigi marka waxay yidhaahdeen xaqullaahi fii amwaalina xoolaha iyaga xaqu ilaahay kulahaa eeg xaqullaahina way tahay xaqul aadamina way tahay xaqullaahi wayt waa waajib nasaaro inagu aqoonsaday xaqul aadamina way tahay oo dee dadkan ilaahay uu qaybiyeyna way kusugayaan ilaahayna wuu kusugayaa iyaguna way kusugayaa waaya faqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu iyagii ku yidhi rudduuha faksimuuha calaa fuqaraa'ikum celiyi oo fuqaradiina u qaybiya liannaha sadaqatun tuukhadu min aqniyaahim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim celiya oo dadkiinii baahnaa u celiya oo u qaybiya fa qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhaahdeen rasuul allow maa qadimnaa calayka kuumaanaan keenin ilaa bifadlin can fuqaraa'ina fuqaradayada wixii ka soo harun baanu keenay ilaa bifadlin can fuqaraa'ina fuqaradayadii waanu siinaye waa intii ka soo hadhay intani sidaasaanay tahayoo sekada la naqlin maayo la guurin maaye waxaa lagu bixinayaa halka ay joogaan fuqarada xoolaha laga bixinayo halka ay joogaan misal hadduu qofku maqan yihu meel kale joogo xoolihiisuna meel ay joogaan ma wuxuu ku bixinayaa halkuu isagu degan yahy mise wuxuu ku bixinayaa halka xoolihiisu ay joogaan halka xoolaha ayuu ku bixinayaan leanna isha iyo uurkuba waxay eegayaan xoolaha oo miskiinku had iyo jeer wuxuu faalleeyaa dabaqada kalunbuu faalleeyaa haysata muxuu bixiyey muxuu ina siinayaa maxaa ka go-aya waxaasubay qiyaasa marka haddii wixiiba ay waayaan dee balaayadeeda leedahay marka wixii soo haray un weeyaan bay idhahdeen waxaan aanu keenay waaya qaala abubakrin baa wuxuu yihi intuu la dhacay isaguna yaa rasuul allah maa qadima calayna min wafdin min wafdin min alcarabi milu haada inooma ima nin wafdi ka gobsan oo ka sharaf roon wafdigan carab maa qadima calayna inooma soo gelin oo inooma iman min wafdin min alcarab carab wafdi inooga iman inoogama imanin milu haadaa kanoo kala ah wallaahi nimankan niman la ahoo carab wafdi ahaan uga yimi maynaan aragba oo nimanku cajo badanaan faqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxau uhi ina alhudaa biyadi illaah faman araada bihi khayra sharaxa sadrahu liliimaan nabigu sidaasuu i mahadnadaasuu reebay waa mid u baahan ku xisaabtankiisa iyo iyo qiyaastiisa ina alhudaa biyadi illaah hanuunku ilaahay gacantiisu ku jiraa qofka faman araada bihi khayran qofku ilaahay khayr la doono sharaxa sadrahu liliimaan iimaanku u ballaadhinayaa laabtiisa waaya adigaasoo dee dadka qaarkood oo diintii dhex jooga oo dadkii muslimiinta ahaa iyo culimadii dhex jooga iyo islaamku ku dhashay ee uu ku barbaaray ayaa diintii ka qallalan oo markuu soconayo iyo sawirkiisa iyo dhaqankiisa gaal yar aad moodo kuwo gaalada ku dhex dhashay oo aan weligiiba arag dal islaam ayaa qur-aankii xafiday oo khushuucsan oo garhkii iyo xijaabkii leh iyo astaamihii diinta oo dhan oo la odhanayaa weligiiba qofkani dal gaalaad malaa ugu horeysa carruurta soomaalidu kolkaad eegta labadaa qaybood bay uqaybsayeen midna kubaddaa iyo filimkaa iyo waxa uu kolba ka arko ayuu ka koobigaraynaya gaalada ugu dhaqanka xuna liidata kani meeshoodii ku dhashayna waxa uu leeyahay dhaqankii asxaabta iyo iltizaamkii diiniga ahaa iyo aragtidii fiicnayd oo kuwani waxay yihiin buu gartay marka mahadhadaa uu nebigu sheegay waa mid jirta wey qofku ilaahay la doono hanuun meel ku hallaabi maayo ku ilaahay hallow la doonana kun qur-aan haddii lagu shubo waa nin qalbila mid qur-aan u dhegaydii wey qaas dheg waaraad waa xikmad wey waaya marka taa macnaheedu ma aha hidaayada ilaahay baa lahoo kuu doono laabtiisa hanuunka u furaya dadka ha la daawado uun oo waxba yaan loo qabanin ma ah dadaalkaa la samaynayaa tarbiyadaa la wadayaa tacliimtaa la wadayaa laakiin ku xisaabtantaa wajacaluu waxay bilaabeen sharacuu waxay bilaabeen yas'aluunahu can ilqur'aan qur'aanka inay nebi maxamed waraystaan bal nooga waran aayadda suurad heblaayo teedaa taa ka warramaysa macnaha noo sheeg qur-aanka qur-aan bay u haraadan yihin quluub oomanoo qur-aan u haraadan bay soo bandhigeen fazdaada annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu kororsaday raqbatan fiihi inuu sii jeclaado markuu arkay dhadhanka iyo macaanka ay ku hayaan kalaamkii ilaahay isagoo kolka horeba aragti fiican ka qaatay oo arrinkooda soo dhoweeyey haddana wuu sii jeclaaday raqba aada buu jeclaaday nebigu waa wax la jeclaabaa qof qur-aanka u ehelay qofku markuu qur-aanka ehel u yahay ama qur-aanka ummaddu ay ehel u tahay ilaahayba ehelu yihi xadiikaasaa sheegaya ahlu qur'aani ahlullahi wa khaasatu qur-aanka cidda ehelka u ahay waa ilaahay ehelkiisii waayo ilaahu maalinta qiyaamaha u shafaaco qaado uma araaduu rujuuca ilaa ahliihim waxay dooneen inay reerahoodii ku laabtaan kolkay ammaanadii guteen cilmigiina qaateen faqiila lahum waxaa lagu yidhi maa yucjilukum maxay idin dadejinaya acjala yucjil maa yucjilikum maxaa idin dadajinaya ma iska yaro sabirtaan waa niman la jeclaysayba qaaluu waxay idhaahdeen narjicu waxaan u noqonaynaa ilaa man waraa'ana ummadda naga dambaysa fa nukhbiruhum waxaanu u sheegaynaa aanu ugu faanaynaa oanu ku dhiiri gelinaynaa biru'yati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam inaanu nebi maxamed aragnay oo aanu indhaha saarnay wa liqaaina iyaahu nebigiina aanu la kulannay wamaa radda calayna iyo ammaanta uu noo celiyey intaasaanu doonaynaa waar dadkii inaanu cishqi gelinno onu islaamka jeclaysiinno onu nuurkii ilaahay inaanu aragnay oonu la kulannay isagoo laifa ah, ayaanu doonaynaa inaanu dadkii u sheegno uma jaa-uu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay u yimaadeen fawadacuuhu markaasay sagootiyeen iyagoo dee ka baqaya inaanay dib u arag fa ajaazahum nebigu wuu abaalmariyey waa sooryogeliyey waanba bixiyey biafsali maa yujiizu bihi lwufuud wufuudda habkii ugu quruxda badnaa ee u anba bixin jiray kii ugu fadli badnaa sidii ugu wanaagsanayd buu anba bixiyey biafdal maa kaana yujiiz bihi lwufuud macnaha ijaasadu waa abaalmarin wufuudda habkii uu abaalmarin jiray ugu wanaagsanayd buu nimankaa waanba bixiyey uma qaala lah nebigu wuxuu ku yidhi hal baqiya minkum axadun miyay cidi idinka hadha idinka maqanta wafdigiina nanba baxaya ee ila joogay muddo ma cid idinka maqan baa jirta qaaluu waxay idhaahdeen ulaamun ulaamun khallafnaahu fii rixaalina wahuwa axdaunaa sina ulaam nin dhalinyaraabaa jira khalafnaahu waxaanu kaga nimi fii rixaalina alaabtayadi wa huwa axdaunaa sinnan waana ninka noogu daayar ilaa ka ugu daayar bay tahay inuu shaqeeyo adeege qaala wuxuu ihi faarsiluuhu ilayna bal noo soo dira barakada yuu ka qadine iyo gacanqaadka nebiga iyo sagootintiisa isagana ha la soo diro fa aqbala alghulaam ninkii dhalinyarada ahaabaa nebiga u yimi wa qaala yaa rasuul allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahay ow ana min arahb anigu waxaan ka mid ahay jamca raatigu waa jamca alladiina atowka aanifan goor dhoweyd kuu yimi atowka aanifan mar dhoweyto wey aanifan mar dhoweyd raggii kaa tegey baan ka mid ah faqadaytu faqadayta xaajatahum muraadkoodana waad u dhammaysay faqdi xaajati anna muraadkayga ii dhammee qaala wamaa xaajatuka muraadkaagu waa maxay dee waxaad sawiranaysaa malaa inuu idhaahay buurbuur maalkii maalka ahaa qaala wuxuu ihi tas'alu allaha an yakfira lii wayarxamanii wayajcala hinaaya fii qalbi saddexdaa arrimood un baan anigu ku weydiisanaya tas'al allaha ilaahay waxaad ii weydiisaa an yakfira lii inuu dhaafo wayarxamanii i inaxariisto wayajcala hinaaya qaninimadaydana uu yeelo fii qalbi qalbigayga qalbigaa qani laga noqdaaye qalbigana inuu ilaahay iga deeqo oo uu igaga fillaacdo oo kakanaanta iyo mamanaanta iyo halaca ah. intuba ay iga hadhaan dhuxushuuna iga soo dhacdo jaahiliyad iyo kufrigu oo aan qaboobo intaasaan ilaahay ka hadalaya marka waxaad odhanaysaa ninkani maadaamu waktigan dhow islaamay nebigiiba imika uula kulmay ereyadan quruxda badan iyo xikmadaha kasoo burqanaya iyo doorashada fiicani waa maxay kaanamaa uu ka dhigan yahay qof muddo lasoo tarbiyadeynaya oo muddo wax loo soo dhigayo oo muddo wax lasoo barayay baa erayadanoo kale dooran karaa le xikmadda noocana iimaanka iimaanku hadduu qofka galo isagaa ku irshaadinaya oo ilaahay baa xikmadda carabkiisa yeelaya waa xaqiiqo jirta wey sidaa darteed baad u fiirsanaysa rajulu muminu min ali fircawn yaktumu iimaanah maqaalada suurat lkaafir ay ka warisay waad la dhacay suuratu yaasiin ninka ay ka waramaysa isagana xabiiba anajaar ay mufasiriintu ku sheegaan nimankii sixirlayaasha ahaa markii ay islaameen hadallada ay leeyihiin in yar kadib un baaba haddana sidii waxay isu rogeenuun niman culimo ah oo khubaro ku ah cilmigiiyo diinta faqdi maa anta qaad inamaa taqdii haadihi alxayaata dunya go aankaad doonaysa gaalo waxaad doonaysa nagu furi waxaan ku qanacsannahay dhibkaagu inaanu dhaafayn adduunyada marka haddaanu aakhira nabsanno mushkiladii ma jirto marka xikmaddan iimaanka iskale qofku haddaanu iimaan lahayn xikmad male hadduu iimaan yeeshana markaasa xikmadda ku abuurmay lianna alkalimata alxaya min alqalbi alxay kelmadda noolee la yaabayso qiimaheeda qalbiga nool bay kasoo butacaabay faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi allaahuma kfir lahu warxamhu wajcal hinaahu fii qalbi intanay ku dhan tahayba waa intuu codsaday unbuu nebiguna uu yidhi waxbaba uguma darinba leanna wuxuu arkay inay arrinkuba u dhammaadayba uma amara lahu wuxuu nebigu u faray bimili maa amara bihi wixii uu u amray lirajulin min asxaabi nin asxaabtiisii hore ka mid ahaa qof kasta oo saaxiibadiisii hore ka mid ahaa wuxuu nebigu siiyey buu isagana siiyey yaanu codsaninba waa deequ u fidinayo waa dadaal iyo ambabax wanaagsan uu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam wufuuddii markaa nebiga u imanayey kaasaa ka mid ahaa oo waxyaabaha aynu kala baxayna ay ka mid tahay kow nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ku qanciyey dhaqan wanaagsan iyo awood fiican oo iimaan hagayo ummaduhuna had iyo jeer isha dhegtaa ka daaweyn baa laydhaa marka dadku way waraysanayaan cidda halkaa ku nool iyo dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadka wax xukuma iyo kuwa wax hogaamiyay la diraasaynaya ummaddu xayawaan maaha midna cidda dhaqankooda iyo camalkooda iyo cilmigooda uu soo jiito dadkaa ah, iyagoon arag bay ku qancayaan iyagoon arag ayay dadkani nebiga ku qanceen isla markaana sekadii keeneen hadalladaa wanaagsan iyo anbabaxaa fiicanna ay yeeleen waxaa kalood ka arkaysaa siduu dadka nebigu u qadarinayo wufuudda siduu u qaabilayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo siduu u anbabixinayay iyo siduu u ihtimaamka usiinayo waana arrin muhiima ah. isanag aqooni kama horraysa mar kale la idhaahdaa macnaha dhegta ha laga maqla laakiin wixii aada maqlaysay marka uu waafaqo arag maqalkii hadduu muuqaalku waafaqo ama muuqaalku sii wanaagsanaado qofku qaanacaad ku kororsadaa dadkan iyagoo nebiga maqlayay samaxadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo deeqdiisa iyo awoodiisa iyo intaba iyagoo qancis haddana markay waftihaan ugu yimaadaan ee soo dhawayntooda iyo raalligelinta iyo wacdigooda iyo uu dhinacaana ka deeqo qowl iyo ficilba uu ku deeqo way ku qabowsan jireen sidaasay ka dhaxleen abubakar iyo cumar cid waliba dardaarankuna wuxuu ahaa in loo anbabixiyo wufuuda siduu nabigu u ambabixinaya calayhi salaatu wasalaam wufuudu saclaba qabaailkaa reer saclaba laydhaa iyo wufuudoodi wa minhaa wufuuddii nabiga u imanaysa waxaa ka mid a ah wafdu saclaba wafada wafdi iyo wafada ilan waa inaad ma ogtahay luqa alcarabiya eraygii oo aan ku xarakaysnayn ayaa qawaacidku uu ku hagaya wixii ismiya iyo wixii ficila iyo mid walba wax la xarakaynayo lidalik ba had iyo jeer cilmu luga aw cilmu naxw uu ka mid yahay waxyaabaha qofka ka ilaalinaya ka yaraynaya khalabaadka waxa la idhaahdo hadduu wax akrinayo iyo hadduu wax diraasaynayo iyo hadduu wax qorayo intaba alaqlaaq naxwiya waxa yaraynaya inuu qofku cilmigan macrifo u leeyahay iminka horena waa wafdu tan dambena waa wafada waa facilkii iyo ismigi minhaa waxaa ka mida wafdun wafdu saclaba qabiiladii reer saclaba wafdigoodii baa ka mida wufuudda nabiga u imanaysa ko wafada weeye markaa tan dambe wafada calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam arbacatu minhu waxa wafdi ugu yimi haddaba nebiga afar iyagii ka mid aho qolyihii markaa u oran jiraya geedka u tegi jiray muqiriina bilislaam islaamkiibay qirsayiin oo way soo qanceen waa su-aal shahaada fasallamuu calayh nabigay salaameen waktiganina waa waktigu ilaahay iska sii waramay wara'ayta annaasa yadkuluuna fii diin illaahi afwaajan afwaajan baa isdaba socota fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba mahadnaqun bari midhihii baad quranaysaa markaas dadkii ku dakraye ku dilaye kula doodayay ayaa iyagoo isdabahaya oo kolonyaysan ayay kuu oo fadhiga lagugu imanaya oo araggaaga la xiisaynaya marka waktigaasi ammaanadii baad gudato arrinku uu soo dhawaade adduunyada waad ka tegaysaaye tasbiixdun badi fasallamuu calayhi wa qaaluu intay nabiga salaameen baa waxay idhahdeen yaa rasuula allah mid waliba halkaasuu ka bilaabaya berigii horena maxay ka bilaabi jireen wufuudda waataynu soo arkayne ya muxamed ya muxamed ayay odhan jireen markaa ayna ibna cabdilmualib hal fiikum rajulu ismuhu ibnu cabdilmualib halkaasi ka bilaabsa imikana yaa rasuul allahi ba ka bilaabay wa qaaluu waxay ya rasuula allah innaa rusulu man khalfana dadka naga dambeeya annagaa ergow ah min qawmina tolkaya cidda naga dambaysoo dhan rusul baanu nahay ammaanada annagaa u waana sida loo baahan yahay mar ummad walba waa cidda dacwadda gaadhsiinaysa rusul bay u yihin yaquumuuna maqaama rusul halkii rusushay u taagan yihin marka risaaladii marba cidda sida ayaa ammaantii leh wa naxnu muqiruuna bilislaam islaamka waa qirayna halka nebiga looga bilaabaya waa taa halka qancinaysaa taas halkuu qofku ku nabadgelayaabaa taas waqad qiila lanaa waxaana lagu yidhi waraysi bay la ku jireene inaka taquulu laa islaama liman laa hijrata lahu inaad leedahay baa naloo sheegay laa islaama islaam ma jiro oo kama ansixin liman laa hijrata lahu qofkaan hijro ilaahay daraaddii u gelin gelinoo daarulkufri intuu kasoo hijroodo daarulislaam qofkaan u hijroonin islaamkiisu ma ansaxayaanu maqalae balka war warwarba haya nimanka way islaameen oo waa dadaalayaan laakiin waxay leeyihiin arbmaa wax idinku sii siiyihin ilaan maydaan soo hijroonin faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi xayumaa kuntum meel kasta oo joogtaan wa ayqantum allah ilaahayna aa ku qanacdeen falaa yadurukum hijro la-aantu idin dhibi mayso dadoo dhami dee ilan ma soo wada hijroon kare hijradu berigii hore ahayde meel kastoo daarul islaam noqote waa la deganaan xayumaa kuntum waayqantum allaha falaa yadurukum dhibaata ma jirta bu kol haddaa ilaahay ku qanacdeen halkaad doontaanba jooga wuu ka caafiyey taana shakigii uma qaala lahum wuxuu ku yihi kayfa bilaadukum war bal wadankii ka warrama waana loo baahan yahay in dalka laga waraysto si aad u muujiso inaad dadka la dareen maxay ku jawaabeen markaas faqaaluu muksabuun wallahi khasbi baan iska haysanaayo khasbigu waa barwaaqada aa la iska barwaaqaysay maa allah faqaala wuxu uhi alxamdu lilah ilaahay baa dee mahadleh ilaahay ku mahaddaqa barwaaqadaa idin siiyey waa laba nicmo nicmada u horayse la yska waraysanaya oo diinta dadku muslim ma yahay wey taa markay ka jawaabeenna dalku miyuu abaaraysan yahay maya waa barwaaqaysannaha waa alxamdu lilah kolkaa kun barwaaqo hadday haystaan ay bilaadin yihiin barwaaqo lama idha hoos dushii hoosta way ka abaaraysan yihin uma aqaamuu way ku nagaadeen fii diyaafatihi sooriyadiisii ayaama maalmo dhan buu nabigu sooriyeynaya oo la marxabaysiinayay nimankaasoo wax badan loo qabta diyaafa diyaafad baynu idhaha daalun bay ka dhigaane waa daad weye addaad adiyaafa la diyaafa marka saddex maalmood ayaa asalkeedu ahaa inta ay joogaanba isagunbay marti uyihin nebiga calayhi salaatu wasalaam wa xiina iraadatihim linsiraaf markay noqdeen markay dooneen inay noqdaan aliraada waa doonida waxiina iraadatihi markii ay dooneen alinsiraafa inay noqdaan reerahoodii qabtaan ila way xambaarteen xikmadday u socdeen ajaaza kulla waaxidin minhum wuxuu ku abaalmariyey nin kasta oo wafdigii meesha maraya bikhamsi awaaqin shan wuqyadoodoo min fidatin lacaga lacag xalaala ayuu nebigu siiyey oy xaq u yeesheen oo sahay u noqonaysa waa maalkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ka ururiyey ayuu iyaga ku celinaya dhinac kale kolka loo eegana dee dad musaafiriina weeyoo dadkii sekada lahaana musaafirku ka mid buu ahaa inama sadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiini walcaamiliina calayha wlmualafati quluubahum wafi riqaabi wlqaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil marka taabaha ka siiya hadduu doonaye waa ka ah marka hore diyaafad bay ku jireen marka dambena ambabax buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wufuudu bani sacdin hudayn qoladaa iyagana wafdigoodii kamid ahaa un maaragtay ummadaha deegaamada ile qabaail waa fara badnaaye waataynu soo xusnay markaa ilaa labaatan wafdi inuu eriyadan ku xusayo iminka wufuuddaa isdaba socota kitaabka waxaa kamida ah wafdu bani sacdin hudayn min qudaca qoladaasay kamid ahaayeen qaala nucmaanu minhum nucmaan oo ka mid ahaabaa wuxuu yidhi ayaa saalleeya wafdigan berigii dambe wuxuu ihi qadimtu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan usoo galay nebi moxamed waafidan anigoo wafdi ah fii nafarin min qawmi waxaan la socday tolkay koox ka mid ah markaasaanu nebiga wafdi ugu nimi muuqaal buu ka bixiyey waktigay nebiga wafdiga ugu yimaadeen iyo sababtii keentay inay wafdi noqdaanba waqad awda'a rasuuluullah nebiguna wuu isku agaasimay albilaada dalkii wa azaaxa alcaraba carabna waddadu ka duwan wixii kursin ku ahaa dariiqa xaq oo dhanba ba uu ka duwan awdaa markaa wuxuu u jeedaa jacalahaa muuda'atan qahran wa qalabatan awdaa waxa weeyaan albilaad dalkii buu nebigu jebiyey u budliyey waxa uu ka dhigay dad carbisan oo layliyan ayuu ka dhigay rasuulku sala allahu calayh wasalam macnaha kolkii uu dhan walba u riday ee ay gaalaabaxeen ciidankii yaraa ciidan weynaha iyo sahankii saynu hore usoo arkaynay markaa awda ah, albilaad dalkii oo dhan ayuu isku tabariday nebigu oo isku agaasimay oo uu awood ku muquuniyey azax alcarabana waxay sheegaysaa isaaxada markiisa hore azaxtu lxajara cani dariiq baa laydhaha waddadii baan ka qaaday ama aan ka baydhiyey ama aan ka basriyey dhagaxii yaalla iyo kursinkii iyo wixii azaaxa alcarab nusuuxu waxa weeyaan waa dad badani marka ay qaxaan ama socdaan marka carabna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay doonayeen ayuu ka duway diin ilaahay buu ku jiheeyey markuu dal iyo dad bay isku hagaajiyin weeye xaasilkaadaba erayga haddaad fahamtee macnihiisa markuu dal iyo dadba diin ahaan ku hagaajiyey nebigu ee wixii kurtime lahaa uu kurtimadii ka guruusamay toosan ka dhigay wixii jidka ilaahay fadhiyeyna uu dhan uga duway waa inta loo baahan yahaye wanaasu sinfani dadkuna laba qolun bay ahaayeen waktigaanu nebiga waftiga ugu nimi sanadii tobnaad iyo sagaalaad ima daakilun fi lislaami raaqibun fiihi mid islaamka soo galo jecel daakilun fi lislaam mid islaamka soo galayoo raaqibun fiihi jecela ku qancay wa imaa khaaifun asayf iyo mid seefta ka cabsanaya oo qurunkiisii iyo qaraarkiisii la libidhsan oo libdhay isagu had iyo jeer markuu dhakhtarku daaweynayo jaraafiinta iyo bakteriyada marka dawo wanaagsane ay timaado wixii dawadaa didku ah oo dhan wuu isqarinaya wuu libdhaya wax cudurana keeni maayo marka laakiin dawadaasi meesha ay ka baxdo ayaa wixii oo dhami soo kaakacaya marka awoodda islaamku marka ay shaamistay mid sarrayso oo qaralahoo tayale kolkaaso haybad leh wax badan oo qanacsanayn baa iyagu iska libdhaya oo iska shiikaya oo marka kale hawoodaa la waayo soo akhiratoosiyo soo kakacaya <clears throat> waay fanazalnaa naaxiyatan min almadiina wafdiga yagan reer bani sacad waxaanu degnay buu yidhi madiine kambalkeeda uma kharajnaa waanu baxnay naumu lmasjid annagoo masaajidkii nabiga u qasiyayna naumu naqsud almasjid xata intahaynaa ilaa baabi albaabkii masaajidka nebiga ayaanu istaagnay weli way yar qariib qariib way yar baqayaanoo dee nebigana warkiisa way hayaanoo dhan walba ka dhacay oo carab oo dhamin ay ka qaylis fanazalnaa fawajadna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yusalii calى janaazatin fi lmasjid nebigii baanu helay isagoo jinaasad ku tukanaya masaajidka dhexdiisa oo asxaab iyagoo nabiga ka barakaysanaya asxaabiga u qiimo badan ee u fadli badan ee wuxuu ka salaada nabiga hela calayhi salaatu wasalaam iyo asxaab markaasaa gobolada laga keeni jiray salaatuljanaaza si loogu tukado waaya fi lmasjid macnaha qurba almasjid maa laakiin waa fi lmasjid taasoo tilmaamaysa in dee janaasadii lagu tukan karo masaajidka dhexdiisa si aynu kusoo marayno kitaabuljanaaz inkastoo dabadu ka fadli badan faqumnaa khalfahu xaggiisaa dambaanu istaagnay naaxiyatan meel dhinaca baanu istaagnay walam nadkul maca annaasi fii salaatihim marka dadkiina salaada lamaanaan gelin weli dee qofku had iyo jeer marka uu jahli haysto wuxuu ka dhigan yahay qof nawcamaa madow iskaga yaro dhex jira qofkuna markuu madowga ku dhex jiro tallaabooyinka uma qaado si xaraga leh ama hagar la-aana laakiin wuu gaantifaa ama wuu feejignaadaa isagoo ka fikiraya armaad kurtin jiidha ama booraan marka qofka had iyo jeer jaahilka ah ee isdhowraya ee diin doonaya dhibkaasa hayst laakiin markuu waxaan uu qabanayo cilmi u leeyahay si idminaan iyo deganaanshalu u qabanaya iyadoo dadkii oo dhami wada tukanaya may tukanin halkanun bay soo ligan yihiin oo istubeen wa qulnaa waxaanu idhi xataa yusalliya rasuulu llahi wanubaayica tukan mayna ilaa uu nebigu tukado oo wanubaayica aynu la gacan qaadno macnaa ilaa aynu islaamka ku gacan qaadno iminka waynu islaamnay une islaamka ciddii asalka u ahaydee nebi maxamed weli maynaan gacan qaadin islaamkiina shaabadii u dambaysay baa u dhimane armaynaa salaadaa ku tukan karaynin jinaasada ayay isku qanaciyeen waaba nima dadaalaya laakiin dee jahligii baa jira uma insarafa rasuulu llahi sal llahu alayh wasalam nabigu buu ka baxay fanadara ilayna wuu nasoo egay fadacaa binaa waa noo yeelay faqaala wuxuu i miman antum maxaa ahaydeen qolada ahaydeen wey dadkee ahaydeen mima iyo miman baa jira haddii miman la yidhi kuwee ahaydeen wey mima haddii la odhan lahaana maxaa ahaydeen wey marka imika miman antum war kuweeba ahaydeen faqulnaa min bani sacdin hudayn dee qabiiladaasaa nahay faqaala muslimuuna antum miyaa islaamteen su-aasha u muhiimsane waa taasu si aynu loo gartay inaynu inaad shisheeye tihiin iyo inaad sokeeye tihiin jawaabta su-aashanaa kala saaraysa haddaad ka ku jawaabtaan naxnu muslimuun waa sokeeyaa tihiin lanaa lakum lana wa calaykum calayna haddii laakiin laa tidhaahdaan hangool faraara leh ayaa inta hagaagaysaan waa idinku haynayaa arrinkiina waa gaar leanna ummad kalaa ji qulnaa nacam waan islaam faqaala wuxuu hi hallaa sallaytum calaa akhiikum oo maxaa walaalkiin ugu tukan weydeen muslimka ah jinaasadiisa annagu baanu ku tukanayna abtirsimaduba da ilaa ka bilaabmaysa walaaltinimadii waata qulnaa yaa rasuula allah waxaanu ku nidhi nebi maxamedow bananaa waxaanu malaynay anna daalika salaadaasi laa yajuusu inaanay noo banaanayn xataa nubaayica jeeroanu ku gacan qaadno jeeroo islaamnimada iyadu aanu kugu gacan qaadno nebigii u dambeeyey aanu gacanta saarno waxaanu isdiri waxbaa idiin dhiman waxbaa idiin dhiman waanu yaro shakisanayn faqaala calayhi salaau wasalaam markaa nebigu waxa ihi aynamaa aslamtum fa antum muslimuun qaacidadaa iga qaato halkaa ku islaamtaanba islaamkiinu u dhammaystirany islaamku kuma xidhna gacanqaadkayga iyo mubaayacadayda waayo dad oo dham ila kulmi maayaane waxa aa ogaataan qofku mar hadduu islaamo islaamkiisaas waa dhammaystiran yahay waa isaga iyo camalkiisa qaala wuxuu ihi faaslamnaa waanu islaamnay wabaayacnaa rasuula allahi biaydiina nebi maxamedna waanu gacan qaadnay uma insarafnaa ilaa rixaalina marka waxaanu ku noqonnay halkii aanu deganay ila gaadiid bay wataano waa dad bugaanbugahoo dee socda marka halkii aanu ka deganayn magaalada ayaanu tagnay waqad kunnaa waxaanu ahay khallafnaa asqarana waxaanu ka nimi kii noogu yaraa kii noogu yaraa baanu ka nimi sidaasay tahay oo fidrada iyo adaabta iyo dhaqanka wanaagsan baa mar walba wuxuu sheegayaa ka yar inuu ka weyn u shaqeeyo ka weynina inuu ka yar u naxariisto siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana falaysa mina qofka yari marka uu qof weyn ag joogo waa inuu ku xisaabtamaa isagu inuu yahay ka adeegayo ee fudud islaamkeenu sidaasuu dadka darajooyn ugu kala yeelay fabacaa calayhi salaatu wasalaam fii alabina marka cid buu naga soo dabadiluu yihi qoladaa iga tagta u yaad naga soo dabadiray fa utiya bina ilayhi waa naloo keenay ciddii uu noo diray ee dhambaalwalaha ahaabaa noo soo kaxeeyey annaga iyo ninkii dhallinyarada ahaa ee aan isaga la kulminba ninkaasuu doonayaa inaanu ka qabin gacanqaadka nebiga iyo aragtidiisa ile intaasuu asxaabi ku noqonayaa mar haddaanu nebiga arag axsaabi maaha fadhiyabe xikmado kaleo nabiga ugu jira calayhi salaatu wasalaam fataqadama saaxibuna yarkii nala socday baa dhaqaajiyo fabaayacahu sala allahu calayhi wasalam nabigu cala alislaam isagiina islaamku ku gacan qaado wuxuu i war adiguna awrtaa lagaaga yimida imika sow raggan la mid mahid buy uu ku gacan qaado faqulnaa yaa rasuula allah innahu asqarunaa yarkanaa noogu yar wa inahu khaadimuna waa noo shaqeeya faqaala wuxuu ihi sayid lqawmi sayid lqawmi khaadimu qola hadday meel isugu timaado waxa u mudan ka u shaqeeya inkastoo xadiid daciifa iyo xasan likayri labadaba lagu sheegay haddana sababta uu ku yimi waa nooca qisadaa dheer ayaa kelmadaasi ay ka soo baxday sayid lqawmi khaadimu iyaguna way ku ammaanayeen nebiguna wuu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam baaraka allahu calayh allaha barakeeye buu ninkan ummadda u shaqeeye lagu aaminay amaanadan qaala nucmaan ninkan qisada warinayaa wuxuu ihi saxaabigan fa kaana wuxuu ahaa khayrana wa aqra'anaa lilqur'aan ninka noogu khayr badan buu yarkani noqday berigii dambe ninka noogu qur-aan badan buu nooday sababtuna waxa weeye liducaai nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa u duceeyey ducadaasuu qaatay dabeedna dheeraad naga yeeshay buui oo markii la yidhi ninkani waxa uu awooday inuu naga hado oo dadka u adeego oo odayaasha saacido nebigu wuu duceeyey uma ajaazahum wuu abaalmariyey waana anba bixiyey wansarafuu ay rajacuu markaasay reerahoodii ku noqdeen allahu aclam